bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu cala man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna anfacna bima callamtana wazidna cilman tuqan ya rab alcaalamiin allahuma salli wasalim wbaarik wanim cala sayidina waxabiibina waqurati ayina muxamed wcala aalihi wasaxbi ajmaciin wabacdu waxaan kusoo jirnay xaaladii saddexaad ee munaasakhada munaasakhadu waxay ahaayeen saddex xaaladood xaalada koobaad in dadkan iska daba dhintay dadkay ka tegeen hal qolo ay wada yihiin marna aysan isbedelayn waxaa laga soo qaadayaa baan idhi sidii halkii meed oo hore keliya inuu dhintay xaaladda labaad waxaan idhi xaaladda labaad waxaan idhi dadkan dhimanaya oo kala dambeeyaahay isma dhexlayaan dadkaas meedka ugu horeeya inta ka dambaysaoo dhimanaysaana mid mid dhexlayaa ma jiro dadka ayaga kasii dhexlayana waa dad hee mid kasta uu si gaara ah u dhexlayo meydka ka dhintay keliya shardiga ugu muhiimsanna waxaa weeye waa inay laba ka badan yihiin haddii masaladu xaala aaniya haddii laba mid keliya noqdaan markaas xaala aaniya bay ka baxaysaa xaala aalia tegaysaa warka waa ku dhacay soomaa xaala aalia waxaa ugu muhiimsan in dadka dhintay saddex suuradood midkood yihiin koow in hadduada ku roon yahay idanka alle dadkan meedka hore uu ka dhintay ee yihiin dadkii meydka dambe uu ka dhintay laftigoodii laakiinse dhaxalkooda uu isbedelay amase dad cusub ay ku soo biireen waa fahamteen soomaa xaaladahaas oo dhan ba u dhigantaa xaaladdii markaa laba ugu dambaysa saddexaad waxaan idhi laba qaybood baan ka dhigaynaa laba meyd inuu meeshii ka dhintay iyo ka badan ayagoo laba meyd ka dhintay waan soo sheegnay si fiicanna waa usoo shaqeynay su-aalona waa ka jireen soo maa yah saddex su-aalood baa jiray suaalo inay isu qaybsamaan ah suaal tawaafuqa iyo suaal tabaayun soma jirin inaa haysaan baa rajeynaya maanta waxaan dhiganaynaa xaaladii saddexaad oo hadduu alla ku uron yahay dad badani ay dhinteen see loo xisaabinaya tusaalahaan qorno waa laba tusaale keliya aan qaadanayna maanta insha allahu tacaala aan ku khatimayno munaasabada waxay u baahan tahay dadaal badan inaad ku bixisid si fiicana u fahamtid aad rogrogtid wey tusaale aan qorno marka hore waxaa dhintay baan leenahay waxaa dhintay markii hore nin baa dhintay wuxuu ka tegey zawja iyo ib iyo ibni kale iyo ibni kale saddex maah intaasuu ninka tege intaa markuu ninka tegey ayaa wiilkii ugu dambeeyay dhintay oo kaas ah markaasuu wuxuu ka tegayaa asna zawja hooyo iib iyo akhaweyn xaggan soo fiiri ninkan dhintay islaam buu uu guursaday soo maa hooyuu ka tegay hooyadana waa hooyadee waa zawjadaas zawjadan waxaa zawja lagu bixiyay ninkeeda hadda dhintay hadeerna waxay hooyo u noqotay wiilkeeda ayaa dhintay waa hooyadii ibnigan wuu cusub yahay asagaa dhalay soo labadan walaal waa lawadee waa labadii xaggan joogay oo walaalihiis ahaa oo meyd markii hore aabbahooda ka wada dhintay hadeerna walaalkood baa dhinto akhaweyn bay noqdeen marka waa ku dhacay soomaa halkaa maxaa u jeedaa marka xaaladdan ku jirna waa xaaladee xaaladii saddexaad soomaa naga dimniyo waa xaaladii saddexaad soomaa waay halkaa markay marayso baa haddana wiilkaa muujeedaa baa dhintay haddana oo wuxuu ka tegey hooyadiis hooyadii hooyadii koow wuxuu kalou ka tegey hadduu alla ku waran yahay ayeeyadiis wuxuu kaloo ka tegey laba adeeradiisa wuxuu kaloo ka tegey ibni iyo bint ibniyo bint wuxuu kaloo ka tegay islaantiisa kan saddexaadna fiiri hooyadani yee weye hooyadani yaah waa islaantaan soo maa aabbihiisa qabay hooyadiis weeye kow iyadana waa tee waa umtan oo markii hore zoojo ahayd hadda maxay noqotay wiilkeedaa dhintay hooyo se hadda maxay noqotay wiilka iyadu ahayd baa dhintajaddee noqota haddana ujeeda sooma labadan adeer waa lawadee waa labadii waa labadan oo markii walaalkood dhinto walaala noqday kadibna wiilka adeerka ayan baa dhinto camiin bay u noqdeen warkaa ku dhacay sooma dadkan waa isleeyihiin mar waa xaaladii saddexaad oo baraxla sooma oo haddana saasa noqotay haddii afar halka haddii laga sii dhintana waa sii soconaysaa soo xaaladii saddexaad maah maxaan samayn jirnay haddii laba qof ay ahaayeen oo kuwani gadaal jiraan aysan jiri lahaynba oo kaa horoo dhintay iyo kan uu ahaan lahaa maxaan samayn jirnay iyo soo yeeliyo waxaan samayn jirnay haye marka hore kuwan ayaanu mas'ale u dhisi jirnay soo ayaa aan u dhisno zawja maxaa siinaysaa carruur baa joogtee uman soo maahan haye maxaaagga maxaa saaraysaa markaa sideed baa saaraysaa halkaa sax haye sideed haddaad saartid hal baa siinaysaa kadibna todobaa usoo haraysa iyagu intee madax weeye saddex doomis qaadan kartaa maxaa samaynaysaa marka saddex madax ayaa qaadaysaa xaggay geenaysaa saddex sideeda ku dhufo labaatan iyo afar saddex hal ku dhufo saddex saddex toddobo ku dhufo labaatan iyo koo intee qaadanaya todoba todoba todoba saa tahay kaas mas'alahan u dhisna yaa dhinta baan idhi haddana markaa wiilkaa ugu hooseeya soomaan yuu ka tegey baan idhi ii sheeg bowsi sawja haye hooyo haye ibnu haye akhawayni shaqiiqayn oo kuwanmadax caadiya soomaa haye bes soomaa maxaan leenahay tanna xadhiijimo haye bismillaah sooma maxaa samaynaysaa oh, markaa siida kuwanna masaalo cusub baa udhisaysaa soomaa udhis ayagana zawja maxaa caruur baa joogtee umun hooyadana sudus hooyadan waa hooyadee waa inaad fahamtaa maskaxdoo ina ku shaqaysaa war ma garat imnigani waa casabo kuwana waa la xijaaba wiil baa jooga casabaday ka xigsaday soo maa maxaa saaraysaa siddeed iyo lix bobsi labaatan iyo afar labaatan afar sideed u qaybi saddex lix u qaybi afar waxaan soo haray toddoba iyo toban sooma soo harin ma fiirin ma hubtaan saddex ku dar afar waa toddoba toddoba labaatan afar ka jar intaa ma soo hadha hagaag halkaa markay marayso maxaan samayn jirnay inta intaan naqaanay haye maxaan samayn jirnay yaa maxaan isku eegi jirnay meydkan labaad sihaamtiisa iyo asulmasalihiisa baa maxaan ka eegi jirnay inay isu qaybsamayaan iyo in tabaayun ay tahay iyo inay tawaafuq jiro soo maaha hadday isku qaybsamayaan labadaasi waxaan samayn jirnay kaasaanu qaadan jirnay halkaasaanu dhigan jirnay kadib wixii noolnooloo u soo rari jirnay tiradii sahaamta iyo tanaa isu qaybin jirna wixii nooga soo baxaa kuwa noogu dhufan jirna dhag waxaa weeye ii sheeg waa hadday isu qaybsamayaan haddaysan isu qaybsamayn maxaan samayn jirnay tawaafuq hadday tahay wifqiga aan soo saarnay labada wifqooda soo saar kan wifqigiisa qaado kan ku dhufo kadibna halkaa xisaabi dhag wifqigii marka xaga kasoo baxda forka ku dhufan lahayd kuwan ugu dhufo ka noolna ugu dhufo kadibna ismasaisa u qaybi kadibna halkan ugu dhufo haddee tabaayun ahaan lahayd waa hadda tahay soomaa maxaa la samayn jire maxaa la samaynayaa iisheeg waxaan samaynayno waxaan samaynaynaa waxaan leenahay waxba kama dhexeeyaan soomaahan maxaan qaadanaynaa kan oo dhan baa waxaan ku dhufanaynaa waxaan ku dhufanaynaa ii sheega yah baan ku dhufanaynaa soomaa labaatan iyo afar ku dhuflaa labada asmasaadas mar hadday tabaayir noqoto labada asmasaadas ku dhufo haye maxaa samaynaysaa labaatan afar labaatan afar ku dhufo intee weeye yah shan boqol yah toddobaatan iyo lix soomaan ayib intaa nool nool wixii shan boqol geeye ugu dhufo haye saddex ku dhufo labaatan iyo afar toddobaatan iyo labo wax lahubaa haye saddex toddoba labaatan ku dhuftaa toddoba yaa boqol lixdan iyo sideed kanna waa la mid soomaa boqol lixdan iyo sideed kii dhintaa noo soo haray kaa dhintay xolihiisa ii sheega labaatan ku dhufo boqol soomaan maxaan samaynaynaa ilan wasagu waa dhintaye boqol lixdan sideed qaybsanaya dadkan aan qaybsanayn soomaan si ay u qaybsadaan maxaa la samaynayaa wakaa masaalahooda ayaa loo qaybinayaa boqol u qaybi bobsi boqol u qaybi toddoba soomaahan todobada xanaanudhuf waxaan leeyahay jusu sahmigiisu waxaa weeye toddoba weeye haye toddoba saddex ku dhufo labaatan iyo kow toddoba afar ku dhufo labaatan iyo siddeed toddobiyo toban toddoba ku dhufo haye ya boqol iyo sagaal iyo toban intaa marka laysku daro waxaa rabaa inay soo saarto lagu dhifto lagu dhiftay haye ku dara haye kadibna labaatainkoo ku dara ma soo saaraysaa xagaag saasee samayn jirna soo laba mid dhintay mushkila maleh sidii baa haddana samaynaysa halkaa markay baashu marayso ninkii dhinta soo kan maahayn kii saddexaadoo dhinta sokan ma ahayn meedkii kooaad kuwanuu ka dhintay meedkii labaadna kuwanuu ka dhintay kii saddexaad waxaan ka dhintay masalada xaaladda aalia markay marayso saddex meediyo gaadho iyo afar meediyo labada masalo ugu horeysaa dhisanaysa saana u dhisanaysa saa markaa u dhisto jaamicadda soo baxda waxaa ka soo qaadaysaa sidii meedkii horeoo kale masaladiisa ka soo qaadaysa meedka cusub meedka cusubna halkaasa ka sii wadaysa marlabada soo bilaabimays way fahamta soomaan sidai aan u dhigin jirnay laba mid dhintaan caadada oga shaqee kadib meel saddexaad ma yimaade wuxuu jaamacada ka qaatay oga sii hoos kor haddana tusaa hadda samaynanoo kale kan ayaa dhintay soo maa waxaa leenaha tuwafiya markaasow muxuu ka tegey soo yeer wuxuu ka tegey ii sheegta wuxuu ka hooyo oo hooyadiisa haye yah ayeeyo haye haye haye yah ibnun iyo bintun iyo zawja soomaa waaya goormaa kan hawsa gelaynaa markaan labada mas'aloo hore jaamacadooda aan u dhammayno oo ha isku noqdaan sidai hal mas'ala isku noqdaan ayaanu kan saddexaad gelaynaa kan afraadna gormaan gelaynaa markii kii saddexaad iyo labadii horo jaamacadoodii hal xabbay isku noqdaan oo jaamaca labaad loo sameeyo kan shanaadna gormaan gelaynaa markii inta waa soconaysa waa fahamta soo maan waa waddo basiida weeyaan kuwan caada u dhishaye maxaa samaynaysaa hooyo maxaa siinaysaa ya sheega dee hooyo waxaa la siinayaa sudus caruur baa joogtee ee waa la xijaabe labada adeerna wiil baa jooga waa la xijaabe wiilkuna iyo gabadhanna islaantanna sooma haye maxaa sameynaysaa markaasoo kale lix iyo siddeed baa isu yimi labaatan iyo afar labaatan iyo afar labaatan afartaas jaamacadaas ayaa waxay u tahay aslulmas'alati almayit alawal u ah maadaama labadii xabo aan ka wada dhignay he hal xabaan sugu geyna warkaa waa ku dhacay sooma haye markay taa u qaybi qaybi wbsiide qaybi waa afar soomaa haye tan waa la xijaabay waa la xijaabay afar sida u qaybi saddex saddex iyo afar maxaa soo haray toddoba iyo toban ma soo hareen yaa wadaagaya wiilkaiyo wiilkay gabadh waa saddex madax ma qaybsan karaan saddex madax qaad maxaa kuu soo baxay bogsi yah toddobaatan iyo labo saddex afar ku dhufo labiyo toban saddex saddex ku dhufo sagaal saddex toddobiyo ku dhufo lixdan iyo mise konton iyo ko wey konton haye konton eh. iyo kow way wadaagaan konton iyo kow haye lidakari ugu qaybi konton iyo kow saddex u qaybi haye toddobiyo toban gabadhu maxay qaadanaysaa toddobi-iyo toban maxaa soo hare markaa ya laba toddobiy tonaad soo hareen yaa iswogda laba toddobiy tobanaad toddobiy toban ku dhufade soddon yo soddon yo afar c markii laisku daro inay noqdaan konton iyo inay noqdaan soo noqon mayaan waaye halkaa markaa marayso sidii kuwan oo kale aad jaamacada usoo saartay usoo saar waxaan leenahay meydku muxuu ka dhintay xoole intee leeg ah, shukran muxuu ka dhintay aaaoqoliyo sagaaliyo toban soo maahan muxuu qaatay maxaa asalkiisuna muxuu yahay toddobaatan iyo labo maxaan ka fiirinanaa meeshaas inay isu qaybsamayaan in tadaakhul jiro waxaan kaloo tawaafuq jiro iyo tabaayin soo maa maxaa weeye wax shaqaa isku leeyihiin maya markaasoo kale maxaa la samaynayaa aslu mas'alaha oo dhan baad xambaaranaysa ayaa ku dhufanaysaa halkaan baa la su'aalaysaa waxaasna waa laga soo guura xaggee laisla joogaa jaamicu haye toddobaatan laba ku dhufo intaan jaamicada ku dhufanaysa ilan jaamicada waxay u tahay waxay ka dhigan tahay asul mas'alihii koowaad bay ka dhigan tahay waa fahanteen soomaa haye saudiya inta noqotay afartan iyo kow kun ka baqina ka baqin waa saxan tahay afartan iyo kow kun afar boqol toddobaatan iyo toddobaatan iyo ma hubtaan halkaasaa marka baasha laga dhisayaa anta waa fahamta soomaa bay kaa rabtaa shiikh meeshaan maskiino looma baahan waa inaad shaqaysaa halkaasaa la isugu keenayaa muslimka ilaahay oo dhan isugu keen halka haye maxaa samaynaysaa markaasoo kale iyo siidaa maxaa samayn jirnay halkan saa samaysay markaad da keentay saa kuwa usoo saartay kale usoo saarde way fahamtay soomaan wixii keenay kuwa nugu dhufo inta noolnool intaan lasoo gaarin kaasaa dhinta hadeere wixii ka horeeya lagu dhuftay haye bobsiyade an kun boqol sideean iyo an kun boqol sideean iyo afar ha teeb ku smac inuu shaqeeya haye toddobaatan laba ku dhufataa boqol saddexdan sideed bobsi labiyo toban kun eber sagaal lix soomaa intaas soomaa kana waa lamid mid toban kun eber sagaal lix labaatanko ku dhufo maxaa yeele labadan hadda maxay isku noqdeen ii sheeg meydkan koowaadtiisa iyo meydka labaad maxay isku noqdeen hal xabbay isku yihiin intaas hal xabbay isku taha waxaan ka soo qaadana masiin laba mas'alo mas'alo noo yaalaan mas'aladan iyo mas'aladan hadda inoo taal maxay tan waa soo xalinay hal xabbaynoo ka soo dhigannay jaamica u samaysanay isku dubareedinay jaamica midaysa labadaas ayaan la soo shir oo tii saddexaad oo la nimi waayahaye labaatanka ku dhufa ya kun kun shan boqol iyo labiyo toban haye laakiin sidee ku dhufo laba kun iyo laba kun iyo lixiyo toban waaye boqol iyo sagaal toban ku dhufo waxaa ku dhufataa toddobaatan iyo labo sideed kun sideed kun shan boqol lixdan iyo sideed hadduu noolaan lahaa maxaan siin lahayn intaas ayaynu siin lahayn soo maa laakiinse hadda hee hadda waa dhintay yaa xoolihiisa qaybsanaya intaasa yaa qaybsanaya iyo dadkanaa qaybsanaya warafadiisaa qaybsanays warafadaas waxaa la rabaa xoolahaas inaysan qaybsadaan waxaanaysan ka soo harin waxnaysan ku darsan see marka xisaabinaya waa maxaan samaynanaa bar ii sheeg waxaan samaynanaa maxaan samaynanaa waxaan leenaha marka koowaad saatan u soo saarno horta toddobaatan iyo labadii kuwanaa ku dhufatay in ayagu way noolaayeen hore usii qaateene yaa asaga horta ku dhufatiisii waxaa noo soo baxay soomaahan intaas maadaama asaguu dhinta loo qaybinayo as masalahooda u qaybso u qaybi mafsi hadde yah baa noo soo baxay soomaa haye ka ugu dhufa marka mid kasta kudhufa waxaa la samaynayaa horta tiradiisii wuxuu lahaabaa la soo saaraya marka hore xooluhu meeshaa ku lahaa horta soo saaro soo saarata markaa soo saarato asu mas'alihiisa u qaybi masale maxaa u ah toddobaatan laba soo maahan laakiin afar waa laga guuray tasiixii muxuu noqdo toddobaatan laba soo maahan u qaybi marka sideed kun shan boqol lixdan iyo sideed toddobaatan laba u qaybi boqol iyo boqol iyo sagaaliyo toban waa jusu sahmi soo maah boqol iyo sagaaliyo toban ku dhufo mid kasta labiyo toban ku dhufo ya kun iyo kun afar boqol labaatan iyo sideed kan xaggan waxba kama qaadanayo xaggan waxba kama qaadanayo ay camiinkuna waa lami soddon iyo afar ku dhuufa boqol sagaal iyo toban afar kun yah afartan iyo lix miyaa haye toddobiyo toban ku dhufa boqol sagaal iyo toban laba kun laba kun labaatan iyo saddex haye sagaal ku dhufa boqol sagaal iyo toban ya intaa isugu dar waa inay intaa u soo baxdaa haddii kale xoolo dheeraadae wataan aan loo dirsanhaye lagu daray lagu daray lagu daray maxaa kuu soo baxay intaama kuu soo baxdo ya bwsi kuu soo baxda macnaheedu waxa wey xoolihiisi bay qaybsadeen wey intaasoo la isku dayana waa inay keentaa intaan waa inay keentaa marka waa ku dhacay soomaaha masaladu way xaggaasay ka saxiix noqotay haddii markaas is leedahay waa la sii yarayn karaa oo yareen baa sii geli karta tirada u wada qaybsanta u raadinaysaa ilaa aa iska yayalayso waa fahamta soomaaan waxay tiro intaas u wada qaybsami karta waa wada qaybinaysaa waxaana markaa cadad yar inuu soo baxo haddii ay qaybsami weydasoma meeshadaa ku daysanaysaa xaggaasa ka ansaxda wixii xoolo oo yimaada halkaasaa laga qaybinaya marka waa ku dhacay soomahan meesha saddex meyd baa isdaba yaal waa fahamta meeshaan ciyaar ciyaar ma ciyaar ciyaar hee ma aha weeye fiik intaa waxaa noo raacaya tusaale labaad oo idinku ah shaqaynaysaan idinkaa raba inaad ka shaqaysaanoo ila wadaan haye ila wada bismiillah meeshii waxaa joogay haye haye meela socotaan yaa haye tusaalahan waxay leedahay waa tusaale asagu ka yar kii hore ka yar markii hore waxaa dhintay islaan oo waxay ka tagtay hooyadeed koow ila soco adaa ka shaqeynaya hooyo hooyo iyo zawjkeedii iyo bint ee dhashay iyo walaalkeed li'aab ah haye aan dhisna masalada marka hore maxaan samaynaynaa maxaa siinaysaa sudus zawjkana rubuc bintadana niiskana waa casabo labiyi toban u dhis masalada laba c saddex c lix c haye hal c sax soo maa intaan meela socotaa intaysan kugu daahin kadib intaa marka masaladaada waxaa dhintay zawjkii ayaad aakhiro aaday oo wuxuu ka tegey islaan kaloo guursaday buu ka tegey tan dhimatada yaa qabay waa inaad fahamtaa wuxuu kaloo ka tegey afar wiiloo dhalay arbacata abnaa wuxuu kaloo ka tegey gabadhii hore marka waa fahamta soomaa yaah intaa hadduu ka tegey maxaa samaynaysaa afartan wiil xaggan ma ku jiraan maya maxaa gabadhani maamadeeda mar hore soo dhimata intanna islaantan baa dhashaa dhici karta labadaba yaa ka tegey aabbihii baa ka tegey waa fahamteen soomaa hey maxaa siinaysaa zawjada umun dadkanna maxay isku yihiin casabay ilaan aabbahood baa wada dhintay haye sideed halkaa u saar xaggaa sideeda u saar maxaa samaynaysaa markaa haye hal si todobadaasootodoba saddex madax waa rag waa afar gabar baa loo sheegta afar maxay noqonayaa madax afar madax sideed bay noqonayaan gabadhuna hal sagaal madax toddoba ma qaadan karaan hadaa ku dhufo marka haye siida intee weeye toddobaatan iyo labo sagaal ku dhufo waa sagaal sagaal toddoba ku dhufo sagaal toddoba ku dhufo lixdan iyo u kala qaybi marka waxaa u qaybisaa sagaal in toddoba soo gabdhuhu waxay ahaay hal gabar biah toddobada si maxaa soo haray mata sidaa horta meela wadaan maxaa soo haray kajar ontoniyo ontoniyo meel raggii baasha hayay ontoniyo lix okaa halkaa markay baashu noo marayso meedka saddexaad intaynaan u gudbin iyo wuxuu ka tegey waxaan samaynaynaa marka hore kuwan ayaanu kuwan ayaanu jaamaca u samaysanayna haye toddobaataniyo iyo saddex maxaa ka dhexeeya tabaayun maxaa samaynaysaa mas'alaha oo dhan baad maxaa ku dhufanaysaa maxaa ku dhufanaysaa labiyo tobanka ku dhuf haye labiyo toban sio ku dhuf wey sideed boqol halkaa ma hubtaan waay tabaayur ma tahay aan isweydiinay yah tabaayur ma tahay ya toddobaatan iyo labo iyo saddex wax qaybsama kara mala helayaa ya bal horta saddex toddobaatan labo qaybi toddobaatan labo saddex u qaybi horta saddex baa hadda la qaybinaya mooyaane toddobaatan labaad xagga imaan lahayd soo laba qaybsadeen marka meesha tabaayun muu jiro waahee waa tawaafuq soo maahan xaye saddex u qaybi hal saddex u qaybi labaatan iyo labaatan afar ku dhufo markaa labayo tobanka websi omaa haye wixii keenay inta nool ugu dhufo horta inta nool ugu dhufo labaataniyo afar laba ku dhufo haye fartan iyo labaataniyo afar kan waa ka boodaynaa hawshiis waan geli doonnaa soomaa labaataniyo afar lix ku dhufo intee weeye yah boqol afartan iyo labaataniyo afar hal ku dhufo waa labaataniyo kan marka maxaan samaynayaa iyo ibobsiya saddex madax saddex sihaan buu lahaa wuuna dhintay ortaaaaaadhufo intee weye toddobaatan iyo miyuu joogaa hadda yaa qaybsanay labada dadkiiu ka tegey si loogu qaybiya maxaa la samaynayaa toddobaatan labadaas masaladiisa u qaybi waa min hal soo hal ugu dhufa sagaal hal konton in lix ku dhufo hal toddoba ku dhufo isku dar intaa dubaatin laba waa inay keentay xoolihiisiiya konton iyo lix toddoba ku dar waa lixdan iyo afar toddobaatan iyo labo markaa waa ku dhacay soomaa sooma keenin yah waaya hadda waxaan dhammayna laba mas'alo mid saddexaad baana sugaysa oo yaa dhinta baan idha haddana dhintay markaas akhli abkii kaa mujida masaladan maxaa la jaamica waa jaamicadii labada masalo koowaad maxayna sugaysa hadhow jaamico kaleoo ah laba masalo koowaad oo hal xaba isku ah iyo tan saddexaad baa jaamica loo samaynaya haddana xaye ninkan hadduu dhinta wuxuu ka tegey laba qof keliya wiil iyo gabar ibnun iyo bint ibni maxaa siinaysaa waa casabo saddex madax soo min laba iyo xal maxaasu fiirinaynaa hadda labaatan iyo afartaas iyo saddexdaas masalihiisa ma qasami kartaa yah isuma qasami karto horta waataan sheegna hadday isu qaybsami karto waxaan soo qaadanaynaa jaamicadaas oo asmasalihii koowaad noo taagan oo jumlaha soo qaado xaggaa soo dhigo labadana isu qaybi loo qaybiyey intee weye yahay wixii noolnool xoolahooda caada u keen soo qaado kan waa ah, kidinta somaa kii la dhexlaya wey soo qaado yaa joogoo kale bay dhantahay sagaalkan soo qaado lix soo qaado toddoba soo qaado intaa u haysaa soo maa maxaa noo dhiman kan dhintay oo ka haystay sidee xoolihiisa loogu qaybinayaa baan leen waa fahamteen soomaa waxaan leenahay abaaaafartii masalaha u ahayd waxaa loo qaybinayaa waxaan ka wada sahaamtu u ahayd u qaybi ismasalihiisa saddex sideed maahan sideed ugu dhufo xoolihiisa laba sideed ku dhufo lixiyo laba hal ku dhufo labo dee hmm? sideed soo maha horta sideed hal ku dhufadheh sideed hal ku dhufo yaabanhayo waa fahamta soomaa maa labaatan afar ma keenee xooluhu qaadan lahaana maxay ahoon lahay haduu noolaan lahaa so labaatan afar lama soo rarayn yaa ah, marka hadda laakiin afart waxaa u qaadanaya waa isku dar intaa intaas isku dar waa inay keentaan laba boqol siddeetan iyo siddeed haye makuu keent yaa haye ma haysaa ma keenta halkaa waxaa inoogu dhan munaasakhaadkii ayaa inoogu dhan insha allahu tacaala hada bilahi towfiiq wsal allahu calaa sayidina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin